الخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaa inoogu dambeeyey ku jirnay axkaamtii takliifka takliif wa shuruudihii takliifka laba shardi buu u shardiyey inuu caaqil qofku yahay khitaabkana inuu fahmo waxaana ku baxay laba sinfi ayaa ku baxay oo ay ka mid yihiin majnuunka iyo sabiga dabadeed waxaa soo galay qofkii mukraha ahaa ee qasbanaa iyo naa'imkii iyo saahidii iyo sakraankii intaasina way ku baxayaan oo khitaabkii ma fahmayaan cuqala haba noqdaanbe waxaa markaa inoogu dambeeyey qofka markaa mukraha ah ma mukalaf waa mise mukalaf ma waan akhrinay xoogaa sharaxunbaa inoo harsanaa mukrahu jumhuuru usuuliyiin waxay leeyihin waa mukalaf wuu takliifsan yahay sababtoo ah qofka mukraha dee shuruuddii aynu soo dhigannay oo ahayd inuu khidaabka fahmo caqligiisuna uu kaamil yahay labadii shardi buu hayaa welidaa waa mukalaf buu yidhaha waana qowlka u badan yihiin ahlulcilmigu labadii shardina uu hayaa waxaan ka ahayn bay idhaahdeen mukraha nooc ka mid ah, oo ah qofka la yidhaahdo almulja oo isagu ah sida qof meel laga soo tuuray Eh, qof markaa waxa weyaan isagu ikhtiyaar lahayn marka kanay muctasilidu leeyihiin qofka mukrahii waa sidii aalo oo kale waa sidii aaladaad gacanta ku hayso oo kale de kaasuu ku dabaqmaya laakiin mukrahii kale marka la idhaahdo waxaa samee haddii kale waan markaa waxa weyaan waan ku dilaynaa ama waxaasaan kugu samaynaynaa marka la idhaahdo dee ikhtiyaarkii isagaa leh samayntii iyo iyo samayn la'aantii ikhtiyaarkii isagaa leh waana caaqil oo khidaabkii wuu fahmaya waxaan xumaan inuu yahayna wuu gaadhaya ama suwarta masaa'ilka qaarkood haddii laga soo reebo sida ilaa man ukriha waqalbuhu mudmainun biliimaan de waa ruqsooyin lagu siiyey wy taa lafteeda xataa waxa weeye eh, hadduu kuba adkaystaba oo idhahdaanu ma gaaloobayo de waxa weyaan ruqsadin buu ka tegey oo wax markaa waxa weyan qaladuu ku dhacay ma jiro waana laga ajri siinayaa haddiiba se uu markaa waxa weyaan uu kufrinimadaa ku dhawaaqo ama kelimatul kufri taasoo kale waa ruqsadu haysta laakiin waa mukalaf qowlkaasaana raajixa amaa mukraha muctasiladu waxay idhahdeen ma aha mukalaf wa qaalat ilmuctasilatu huwa hayru mukalaf liannahu kalaalabia waa sidii aalad oo kale fa huwa masluubu likhtiyaar ikhtiyaarkiisii waa la salbiyey oo macnaha awood ma leh kaasi waa markuu mulji'a yahay laakiin ka kale ma aha masluub likhtiyaar ma noqonayo waxaana la yidhaahdaa masaa'il farciya ayaa jira oo masaladani u ah macnaha wax weyn ka dhasha qaaciidadani masaa'ilkaa waxaa ka mid ah qofka xaajigiihi haddii uu markaa lagu qasbo inuu markaa wad'i sameeyo sawjadiisii qabla taxalluli awal bay dhahdeen taxallulkii hore intaanu dhicin taxallulkii hore xajku intaanu dhicin oo waa intaanu jamradana gananin jamratulcaqaba intaanu tuuran dabxigiina aanu samaynin iyo dawaafulifaadihi oo acmaasha maalintaa la qabto waa inuu laba camaloo waaweyn ka qabtaa waa jamradiiu tuurto iyo dawaafulifaadihiiu sameeyo xalqigii iyo waxa hadhay iyo dabxigiibaa hadhay kaa markaa labadaa camale waaweyn hadduu ka qabto taxallul awal baa la dhahdaa buyidhi ama hadduu jamradana uu ganto uu xalqigiina sameeyo taqsiirkiina uu sameeyo taxalulkii hore wuu galay eh, markaa eh, dawaafulifaadihii hadduu harsan yahi lakiin weli taxalulkiisu ma dhammaystirna markuu dawaafulifaadaha sameeyo taxalulkii horuu gala laydhaa camaladaasoo afartaa waa inuu wax ka qabto haddii kale taxalulka hore ma dhicin markaa xaaladaasi intaanu taxalulkaa hore dhicin eh, oo dawaafulifaadihii aanu samaynin haddii lagu qasbo inuu sawjadiisii u wadiyo xukunkaasi muxuu noqonaya xajkiisaasi muu fasahaadaya cidda odhanaysa markaa mukrahu waxa weyaan mukalaf oo waxa weyaan takliifku wuu ku dhacaya xajkiisu wuu fasahaadaya idan ikhtiyaarka isagaa leh ama ciddii lahayd ma aha ma fasahaadayo masaladaas marka halkani ayay ku dhisan tahay waxaa kaloo yidhaahdaan haddii uu sawjadiisa la yidhaahdo fur taa jumhuurtu waxay dhahda ma furmayso dee lagu qasbo inuu sawjadiisa u furo sababtoo ah walow jumhuurta ay leeyihiin qofka mukrahii waxa wey waa mukalaf oo ay taa qabaan haddana tan ma furmaysa bay yidhahdeen sababtoo ah dalaaqu isagu qasad buu u baahan yahay bay qasadna uma odhanin ee wuxuu kaga fakanayaa uun waxaa weeyaan ciqaabtan loogu markaa waxa weyaan lagu samaynayo marka qasad uma odhan marka taasoo kale dalaaquma dhacayo xanafiyada laakiinle dalaaqu u masaailkaasina way ku binaysay idan waxaan iska bilaabaynaa hal ilkufaaru mukhaadabuuna bifuruuci shareicati masaladanu keenay halilkufaaru kufaartu ma yihiin mukhaadabuuna kuwii lagula khidaabtamaayo bifuruuci shareecati shareecadda furuucdeeda masaladani halilkufaaru mukhaadabuuna bifuruuci shareeca ee halkan uu keenay sidee bay munaasib ugu tahay sababta waxaynu ku guda jirnaa masaladii takliifka oo ay weli badh inoo harhsan oo wuxuu inoogu qaybiyey takliifka shayga markaa waxa weeyaan mukalafka ah iyo mukalafubihiga mukalafubihiigii waaba inoo harhsana shaygii markaa waxa weyaan mukalafka ahaa shaygii takliifta ahaa markuu soo tacriifiyey ayaa weli waxaa inoo harhsan mukalafu bihigii shaygii laysku takliifayay masaladii dhexdeedii baan ku jirnaa markaasuu masaladan keenay hal ilkufaaru mukhaadabuuna bifuruuci shareeca idan waa inay munaasabo la leedahay masaladan aan ku jirno takliifta halkay munaasabada markaa kale leedahay waxa weeye khidaabka waataan tacriifkiisa soo qaadanay aynu nidhi takliifka baan u jeedaa tacriifkiisa waan soo qaadan takliifku muxuu ahaa khidaabullaahi soo saas maaha khidaabka ilaah ama wuxuu ahaa khidaabu sharci sharciga khidaabkiisa khidaabkaasi oo ku tacalluqa qofka mukalafkaa ficilkiisa idan khidaabkaasi dadkoo dhan kuma wada dhacayo oo hadda waxaa ka soo baxay cashirkii u dambeeyeen soo qaadanay laba sinfi oo ka mida dadka muslimiinta waa majnuunkii iyo iyo sabigii isaga oo aan khidaabkaasi fahmayn darteed labadii shardi buu ku baxay ama caaqil maaha ama khidaabkuuna fahmayn saahigii iyo sakraankii iyo mukalafkii ee waxaan ujeedaa iyo naa'imkii kuwiina waa kuwii ku baxay idan waxaa jira sinfi ka mida bini aadmiga oo cuqala ah oo caqli leh khidaabkiina fahmaaye waayo kuwaasi waa kufaartii idan kuwa xukunkoodu muxuu noqonayaa waa masalada meesha markaa taalla waayo ma soo galayaan labadii noocee ku baxay khidaabka oo ay ka mid ahaayeen majnuunkii waayo waa cuqalo oo way fahmayaan caqligii way leeyihiin khidaabkiina wuu fahmaya hadduu luuqadiisa yahayna waaba luuqadiisa haddii kale waa loo tarjamaya idan kufaartii ma mukhaadabuunba oo furuucdii shareecada maa lagula khitaabtamaya sida dadka muslimiintaaba loogula khitaabtamayo maadaamay shuruuddii takliifka dhammaystirteen mise may masalada wax calaaqada halka kala leedahay masalada takliifkan ku jirno waa sidaa wiy midda kale waxaad aad u fiirisaa halkuu leeyahay bifuruuci shareecati bifuruuci shariicati maxaa halkaa ku baxay usuushii iimaanka in lagula khidaabtamayo kaafirka iyadama hadalbaa ka taagan hadalba kama taagna inuu ilaahay rumeeyo inuu marka kelimatu tawxiidka ku dhawaaqo waa dacwadda ku wajaha waana ta laga rabo taa iyada laa khilaafa fiih wax khilaafoo ku jiraa ma jiro waxaa kaloo la yidhahdaa oo aan khilaaf ku jirin oo mucaamalaadka mucaamalaadkana waa lagula khidaabtamaya kufaarta wixii bayc ku saabsan oo dhan mucaamalaat almaaliya waxaa kaloo lagula khidaabtamaya xuduudda ay yidhaahdeen a'immadu oo wixii xuduudana ee khidaabkooda wuu ku socdaa oo uu ku wajahan yahay marka waxa soo hadhuun bay idhahdeen wixii furuucee weliba cibaadaad u badan sida salaaddii soonkii xajkii sekadii kafaaraadkii waxyaalaha caynkaasoo kale ah ee inta badan qofka muslimkii uu hawaabka ka raadinayo kuwaasi maa lagula khidaabtamaya mise lagulama khidaabtamayo ama wixii usuula ee waaweyn iyo weliba furuucda bar ka mida way ku baxayaan masaladan waxa kale oo eh, laga cabbiraa oo ay dhahdaan usuuliyiinta qaarkood xusuulu shari harci xusuulu shari sharci fii sixati takliif qaar saasay dhahdaan marka waxay dhahdaan taasi waa qaaciido guud tanna waxa weeyaan farac ka mida ah. qaaciidaday soo hoos galaysa marka qaarna qaacidada guud bay ka cabiraan sida khasaali oo kaliiyo qaarkoodna waxay sheegaan qaacidadaasi farac ka mid oo waa su'aashin halilkufaaru mukhaadabuuna bifuruuci shariicati waana isla hal shay oo waxa weeyaan xusuulu shardi sharci fii sixati takliif shardi sharciyaa jira shardi sharciya tusaale ahaan qofku hadduu xadad uu ku jiro waa inuu hortaa weysaystaa haduu xadad akbar yahayna waa inuu maydha kabacdina waa inuu salaaddiisaa ku tukado idan qofkii salaadii baa soo gashay isagoon weyse qabin oo xadadkii uu ku qumay oo uu ku taagan yahay qofkaasi salaaddii muu ku takliifan yahay oo salaaddii mukallaf muu ku yahay mise kumaaha waa sidaa oo ma la odhan karaa isagoo xadadkii qaba oo marnaba salaadaasi aanay ka ansaxaynin ilaa xadadkaa uu iska rafciyo mooyaane haddana salaadiina waa ku mukalaf dee ha saasaa saxa waa ku mukalaf wey jumhuuruna usuuliyiinna saasay qabaan haddana salaaddii laga aqbali maayo ilaa uu weysaysto laakiin wuu mukalaf baan leenahay mukalafun bisalaad qaarna waxay leeyihiin mayane mar haddaan salaadan laga aqbalaynin ilaa uu xadadka rafciyo horta wuxuu imminka salaaddii mukalafku maaha ee muxuu mukalaf ku yahay xadakii inuu rafciyo markuu xadaka rafciyo dabadeed mashruudka ha u gudbo salaada ha tukado waana qalad saas saxna maaha marka waxaa la odhanayaa layskuma haysto inaan salaadan laga aqbalin ilaa inuu xadadkaa rafciya maahine laakiin takliifkii salaad wuu haystaa waxaana ka dhalan doona haddii la yidhaahdo shayga shardiga ah marka aan la haynin mashruudka mukalaf kuma tihid ilaa shardiga aad la timaaddo haddii la ydhaahdo waxaa ka dhalanaya qofkaasi haddii uu weysadaa ka tego duula cumrihi inaan salaadd lagu ciqaabayn waa in salaaddii kuma aha maxaa lagu ciqaabaya un tarkulwuduu ka tegitaanka weysada uu ka tegi sax may tahay markaa taas ijmaaca way khilaafsanta qaar baa sidaa haddii uu qofka kaafirkiihi iimaanka uu ka tego duula xayaatihi deidin cibaadadii kale kama ansaxayse oo kelimatu tawxiidkii uu ku dhawaaqi waayo waxaa lagu ciqaabayaa uun ka tegitaanka uu iimaanka ka tegey amaa cibaadaadkiiyo wixii kale ee dhan laguma ciqaabayo mana husaynoo laguma khidaabtamaynba marka sida saxdii waxa weeyaan shardiga sharciga ah helitaankiisu waa lagaa rabaa oo mashruudka waa u shardiga laakiin takliifka kuma xidhna oo mukalaf baad ku tahay laakiin kala horraynunbaad samaynaysaa oo horta weysadii la imo dabadeedna salaaddii tuko horta iimaankii ku dhawaaq kelimatu tawxiidkii haddanaan la imo cibaadaadkii kale waadse ku kallifsan tahay labadaba kan hore ee shardigaa ah iyo iyo mashruudka labadaba mukallaf baad ku tahay marka qaarkood waxay ka cabiraan masaladani xusuulu shardi sharci fii sixati takliif qaarna waxay hal ilkufaaru mukhaadabuuna bifuruuci shareeca waana isla mid uun midna waxay ka cabirayaan qaarna qaacidada asalkeedunbay qaadanayaan qaarna qaacidada faraceediinbay soo qaateen oo waa ku dabaqmaysaa idin qaacidadani xusuulu shardi sharci waxyaalo badan baa soo hoosgalay marka wuxuu inoo sheegay musanifku halkani saddex madhab laakiin saaxib alasli oo kitaabkuu soo ikhtisaariyo rawdihii laba madhabunbuu sheegaa waa madhabka labaad ee inoo odhan doona ahaani iyo madhabka uu odhan doona ahaalit weliba kan aalidka u dambeeya ayuu soo horraysiiyey rawduhu kaasuu soo horraysiiyey wuxuu ku xijisiiyey madhabka labaad amaa madhabkan u horeeya maba sheeginba laakiin madaahibtu way badan yihiin oo ilaa shanka lix way gaadhaan waxaase ugu mashhuursan saddexdan madhabee halkan uu inoogu sheegay mid waxa weeyaan kufaartu mukhaadabuun kuma aha oo lagulama khidaabtamayo furuucda shareecada mulaqba maxay mulaq u leeyihiin mulaq waxay u jeedaan usuushiiyada halkaa inaga dhig laskuma haysta in lagula khidaabtamayo maxaa soo hadhay soo furuucdii may soo hadhin furuucdii weliba bar laga reebo furuucdaa waxaad noogu qaybisaa nawaahi iyo awaamir shaywaa waxaa ka teg zinada ka teg sariqada ka teg xumaanta ka teg nawaahi baa la dhahdaa midna waa awaamir madhabka hore marka uu leeyahay nawaahi iyo awaamir labada midnaba lagulama khitaabtamayo waa sidaasay u jeedan waana waa madhab daciifa midabka u horreey halkan wuu soo horraysiiyey waa midabka ugu daciifsan wey mase garan karo dee horraysiinta wuu soo horraysiiyey inuu tartiib ahaan uu saa u jeedo iyo inuu markaa uu rajaxayo uu leeyahay wuu xoog badan yahay ma garan karno laakiin madhabka ugu xooga badan leh min xayu aladilla oo usuuliyiintoo dhan badankooduna ay qabaan ama jumhuurta ay u badan yihin waa madhabka labaad wey oo waa madhabkan cakiskiisa un tamaaman kufaarta waa lagula khidaabtamayaa furuucda shareecadda nawaahideeda iyo awaamirteedaba baa lagula khitaabtamaya ee madhabka ee xagga quwadda ku soo xiga madhabka labaad waa madhabkan saddexaadii uu dambaysiiyey ee uu yidhi u kala qaaday wixii awaamira iyo wixii nawaahiya wixii awaamira lagulama khitaabtamaya buu yidhahdeen daliilkoodana waan arki doona sababtoo ah awaamirtu imtiaal bay u baahan tahay inuu qofka waxani uu u qabanayo liajli imtiaal daacad daaca iyo markaa uu dhowaansho ilaahay ugu dhowaanayo nawaahidu laakiin waa ka tegid waa tarki uun idan ka tegitaankii dee wax faa'iido ay keenaysaa ma jirto inaan iimaankii u shardina bay idhahdeen oon idhaahno zinadii ka teg laakiin ha ka tegin in laad horta iimaan yeelato wax faa'iido arrintaa ku jira ma jira bay idhahdeen bal ka teg baan leenahay xumaanta kaafirkana waa lagula khidaabtamaya xumaanta inuu ka tego laakiin awaamirtu maadaama ay taqarub tahay oo ay tahay daaco oo qofku markuu samaynayo uu ilaahay ugu dhowaansho uu niyeysanayo ajri ilaahay kaga rabo ee waxay dhahdeen markaa waxa weyan looma shardiyayo ee waxaa loo shardiyaya bay dhahdeen isaga ee markaa waxa weeyaan lagulama khidaabtamayo waayo kaafirkii dee isaga lagama aqbalayo hadduu taqarra idan sidaad salaadaba ilaahay ugu dhowaanayso uunbaad ka tegitaanka xumaantana ilaahay ugu dhowaanaysa labaduba waa taqarrub labadaba imtitaal baa la rabaa laakiin halkaa waxa ku jira waxa la dhahdaa ka tegiddu waa laba nooc ka tegid imtiaalood ajri ka helayso oo imika shay xumaana hadduu ku soo dhaco niyadaada khatara fii baalika amaba aad aragto ka ribaaba ka soo qaad waa lagu ammaanay wa laui ribadu waa sidaay saaye saas lacag badan baa laga helo bankiyada lacag la dhigta ee lacagtaadan dhigo halkaas si lacag badan ay kugu dhasho markaasaad ogaatay inay tahay ribo oo ilaahay kugu ciqaabayo oo aad ka tegtay oo ka joogsatay ka tegitaankaasi miyaanu hayn ka tegitaan aad u qasaday waa imtiaal wey kaa ajri baad ku leedahay waa kow idan ilaahay dartii baad uga tegtay ajri baad ku waa midda labaad ciqaabtiisina waad ka badbaadaysaa oo labadaa faa'iidaa kugu jirta ka tegitaanka markaa khaaska iyo wakaa ka tegitaan mutlaqaa jira ka tegitaanka mutlaqii waxa weeyaan macaasi aan maskaxdaadaba hadda ku jirin walaa samictaha maanad maqalla wax alla waxay tahay maanad samaynin waa imaba garanaysid ka tegitaankeeda ajri kuma lihid sababtoo ma qastan baad uga tegtay maskaxdaadaba kuma jirtaba qastan ugama tegin ajri kuma lihid markaa waayo waxa weyaan ajriga waxa loosha niya la socota waa in niya meesha jirta inama alacmaalu binniyaat laakiin maxaa kuugu jiro faa'iidaa ciqaabteedii lagugu ciqaabi maayo waay maad samaynin marka dhankaa marka la eego waa la odhan karaa ka tegitaanka looma shardiyayo imtitaan agga ajriga waa loo shardiyaya ma leena laakiin xaggii ciqaabtii ka badbaaddeeda aad ka badbaadaysid waad ka badbaadaysa idan xumaan kasta oo aad ka tegto ciqaabteedii waad ka badbaadaysa lagugu ciqaabi maayo laakiin ajrigeeda goormaad helaysaa kolkaad uga tegto liajli illah ilaahay dartii markaad uga tegto marka taas markay leeyihiin imtiaal looma shardiyo duuduubkaasi mutlaqaasi ee sax maaha waxaan ku horraynaynaa madhabka ugu horreeya iyo adiladiisa ikhtalafa alculamaa culamadu waxay isku khilaafeen fii daalika macnaha masaladaasi calaa alaaati aqwaal alawalu qowlka hore annahum kufaartu kufaartu hayru mukhaadabiina kuwo lagula khidaabtamaya hayrkood weeye bifuruuci shareecati shareecada furuucdeeda furuucda shareecada kuwo lagula khidaabtamayo hayrkood weeye macnaha lagulama khidaabtamayo mulaqan mulaqan taa waataan sheeg waxay ula jeedaan furuucdii shareecada awaamirteedii iyo iyo nawaahideedii labada midnaba liannahaa waa kan liannahaadani waa adiladoodii wey oo waxay tacliilinaysaa inay yidhaahdeen mukhaadabuun ma aha marka waxay waana daliil wey liannahaa laa tasixu liannahaa furuucda shareecadu laa tasixu minhum ka asixi mayso fii xaalilkufri xaaladda gaalnimada daliilkanay keeneen muxuu hadhow markaa ictiraadaya qolyaha kalu ku yahay markaa eh, ayuu ictiraadku yah lakiin waa laga jawaabi doona waxay idhahdeen maxaa faa'iido ku jirta bay idhahdeen in la idhahdo waa lagula khitaabtamaya furuucda shareecada sababtoo ah laga aqbali maayo ka asixi mayso fii xaalil kufri ooygu hadduu isagoo kaafiro uu soomo soonkiisaasi maa la aqbalaya may lama aqbalayo xaalatulkufri kama asaxayso id laabudda id lagama maarmaan id cilee laabudda waxaa lagama maarmaan ah min sabqi liimaani iimaan inuu horreeyo oo waa inuu iimaan ka horeey waa inuu kelimatu tawxiidkii ku dhawaaqa isagoo islaamkii soo gelin lagama aqbalayo kana asixi mayso cibaadadaas hadduu soomo dee harraadunbu isku dilay wuxuu ka helayaa ma jiro marka maxaa taasi waa mid waliannahu laa yajibu waliannahu waxa kale uu xaalku yahay laa yejibu waajibi maayo qadaa'uhaa inuu qalleeyo inuu qalleeyana waajib maaha xaalal kufri xaaladda bacdalislaamidha islaamnimada dabadeed kaba soo qaad wuu islaamay qallee maa la odhanaya waaba ijmaacba inaan qallee la odhanayn labada qadiyadoodba waa ijmaac marka marka uu soomo ee uu cibaadadii la yimaado cibaadadaasi ka asixi mayso waa ijmaac cid tidhi way ka asaxaysaa ma jirto marka uu islaamana dee alislaamu yajibu maa kaana qablahu wixii ka horreeyey islaamku wuu guriya oo wax la leeyahay cibaadaadkii dibu soo qallee ma jiro iminkuunbuu bilaabayaa hadduunbuu horka bilaabaya cibaadada cusub labada xaaladda kalena waa ijmaac idan maxaad ugula jeedaan bedhe waa lagula khitaabtamaya waa laga jawaabi doonaa khitaabku wuxuu markaa jawaabtaas laakiin daliilkoodiiga waa kaas waliannahu laa yajibu qadaa'uha qadaheeduna waajib kuma aha bacda alislaami islaamka dabadeed falaa faa'idata faa'ida kuma jirto fii takliifihim in lagu e, kalifo bihaa furuucdii shareecada awaamirteedii iyo nawaahideedii mar haddaan laga aqbalaynin hadduu isagoo gaale uu la yimaado mar hadduu markuu islaam leenahay de waa lagugula khidaabtamayay intaad kaafirka ahayde qallee aynaan odhanayn wax ku jira oo faa'iidihii ma jirto in lagula khidaabtamo labadaa markaa daliilkoodu waa kaasi qowlkan kale ayaa markaa inoogu jira adiladiisa iyo kuwa kale jawaabtoodaba la siin doono faa'iidada ku jirta waxay tahay oo la odhan doono faa'idada ku jirta waxa weeyaan ciqaabtaad u libilaabmaysa waa dhinaca marka laga eego faa'iidada ku jirta xagga markaa waxa weeyaan ukhrawiga marka la eego ciqaabtaa u libinlaabmaysaa la odhanaya oo qolada madhabkan labaad wadataa waxay leeyihiin laba arrimood baan idinku waafaqsanna hadduu isagoo gaale uu la yimaado ka asixi maysaha hadduu islaamana qaleel lo odhan maayo labadaa dhinacba waan iska waafaqsannahay laakiin kolkuu ka tego iimaankii furuucdii shareecaddana uu ka tego labadaba waa lagula khidaabtamayey ee waxaa lalahaa uun kala hormari inaad tan hormari tanna ku xijisi labadase waa lagula khidaabtamaya faa'iidada ku jirtaana waa ukhrawi waa in ciqaabta lagu kordhiyo oo keliya lagu ciqaabi maayo tarkul iimaan bal waxaa kaloo lagu ciqaabaya furuucdii shareecadda uu ka tegi ciqaabtu way libinlaabantahay ciqaabta ayaa loo libinlaabaya faa'iidada ku jirtaa wataa waa ukhrawi laakiin may jirtaa aahaar kale oo ka dhalata masaladan waan sheegi doonaa ha aahaar kalea jirta oo markaa fiqiya oo masaa'il fiqiya ee markaa wax weyn la xidhiidha madhabka labaad aلثaani annahum mukhaadabuuna kufaartu waa lagula khidaabtamayaa bihaa furuucda muطlaqan awaamirteeda iyo iyo nawaahideedaba bidaliili الsharci wاlcaqli <coughs> waxay soo deliishadeen laba deliil mid waa daliilu harci midna waa daliilulcaqli wuxuu ku bilaabay markaa e, daliilka harciga ama harcu harcigu faliqowlihi tacaala waa ayaddii qur-aanka ahayd maa salakakum fii saqara maxaa idin geliyey naartaa saqara laydhahdo qaaluu waxay idhahdeen lam nakun min almusaliin salaaddii ku bilaabeen maanaan tukan jirin salaaddiina waa tii hadda laysku haystay oo waa furuucdii walam nakun nudcimu lmiskiin waa sadaqadii wa kunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin mina macaasidii xumaanteen iyadna intiiba way sheegeen marka halkaa waxay ku sheegeen furuucdii shareecada oo awaamirtiiya iyo nawaahidii oo yidhaahdeen kuwa markaa dhex dabaalanaya xumaantana waan iska dhex dabaalanayna idan waa kaa saqare waxaasaa nagediyo yidhaahde lagamana aqbalaynin salaad iyo sadaqo iyo wixii la mida ilaa inay ilaahay rumeeyaan mooyaane kolkay noolaayn laakiin ciqaabtiiba u kordhisay markaa faa'idada ku jirtaana waa inay ciqaabta u libin laabanta taasi waa xaggii sharciga waxa kaloo adilada sharciga ay soo deliishadeen walilaahi cala annaasi xijulbeyt oo annaas waxay dhahdeen waa ismujinsi ashanna warkaa waa istiqraaqiyo dadoo dhan baa soo galaya kufaariyo iyo muslimiinba walilaahi cala annaasi lamana odhanayaba khitaabku wuxuu ku wajahan yahay muminiinta bal iyagna way soo galayaan aayaad badanoo saasi ayay soo deliishadeen oo marka waxa weyaan caddaynaya in lagula khidaabtamayo furuucda shareecada aayaddii kalena ayad way ku jirtay walaa yaznuuna waman yafcal dalika bilowgeeda hore maxay ahayd waladiina laa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhara walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ila bilxaq walaa yaznuuna waman yafcal dalika yalqa aama ayaddaa u fiirso kuwa markaa waxa weya muminiinta la sifaynayo ilaahay markaa cid kale lamayna baryayni usuushii waaweynayd wey zina kumayna dhacayn ee waxa weeyaan afcaashaas mayna sabina waman yafcal daalika alia kuwaasoo dhan uma noqonayso yalqaatama yudaacafu laha alcadaabu yowma alqiyaama cadaabta in loo libinlaabayo aayaddaasina waa caam bay dhaheen waciidku waa caam idan gaaladii intaba way sameeyeen marka ma aha uun shirkigii keliya in lagu ciqaabay bal waa zinaday ku dhacayeen iyo sariiqaday samaynayeen iyo xumaantay samaynayeen oo in cadaabtii loo libinlaabo adiladaasoo dhan waa adilada jumhuurtu ay soo deliishadeen xaggii caqliga hadhe wa ama alcaqlu falinnahu laa yamtanic mamnuuc ma aha an ta'mura cabdaka addoonkaaga inaad amarto biashyaaa shayo tuujibuhaa calayhi aad ku waajibinayso <coughs> shayo aad ku waajibinayso inaad addoonkaaga amarto oo tidhaahdo shaygaa iyo shaygaa qabo wa tashtarida aad shardido laakiin taqdiima bacdihaa inuu barhkeed horraysiiyo waxaa tidhi labadaa shay qabo ama saddexdaa shay qabo laakiin labadaa ha qabanini ilaa taa horta horraysiisood la timaado caqliyan mayna sax ahay waa sax markaa caqligu mustaxiil kama dhigaayo inuu ilaahay gaalada ku waajibiyo oo uu ku kalifo arkaantii iimaanka oo dhan kelimatu tawxiidkii salaaddii soonkii sakadii xajkii laakiin la yidhaahdo bisharti xajkii iyo soonkii iyo sakadii iyo salaaddii ma qaban kartaan ilaa ilaa horta kelimatu tawxiidka ku dhawaaqda caqliyan arrin mustaxiila ma aha marka arrintan aad leedihiin kama asaxayso cibaadaadkii mar haddaanu la imanin waxa weyan tawxiidkii haddaanu la imanin sax maaha baa layidhi waayo caqligaaba bannaynayaba in lagu kalifo intiiba la wada saaro oo ladha arkaanulislaamka o dhan waa idinku waajib laakiin kaasaa horreeya oo ilaa ad kaad la timaadaan kowan kale asixi maayo haddaad ka wada tegtaanna intaba ciqaabteeda waa wada haysataa caqligu markaa ma diidan watashtarida aad shardida markaa taqdiima bacdihaa barhkoodu inuu barh horraysiiyo oo barhkaa la horraysiinaya waa kii de waa camalkii kii muhiimka ahaa marka halkan waxaa la horraysiinaya kelimatu tawxiidkii umuurihii kalena way ku xigayaan tusaale kale wuu bixiyeen wa kalmuxdit yu'maru bisalaati sidii qofkii markaa waxa weeyaan xadadka qabay muxdidka ahay xadadka qabay yu'maru bisalaati salaadda waa la amraya salaadda waa la amraya oo waa masaladii aan ku bilownay aynu nidhi eh, xusuulu shardi sharci fii sixati takliif shardiga sharcigaa mashruudka ee eh, waxa weeyaan shardi wuu yahay oo kaa asixi maayo mashruudku ilaa shardiga la timaado laakiin mashruudka waad waad ku kalifan tahay oo mukallaf baad ku tahay shardigii abad weydidii waa sidaas oo imminka qofkii isagoo xadad qaba oo aan weyse qabin ayay salaaddii duhur gaadhi salaada mukalaf muu ku yahay mise kuma ah ku yahay haddana laga aqbali maayo salaadaasi ilaa inuu weysaysto maaha kuwa kalena waxay leeyihiin may sidaa maaha oo halkan way ku naqdiyeen waxay idhahdeen wuxuu ma'muur ku yahay oo uu ku kalifan yahay inuu weysaysto waa cidda macnaha madabkan ka soo horjeeda markuu xadad kaa rafciyo ka hor ilaa inuu xadad kaa rafcinin ka hor ma'muurku maaha bay dheen salaadda macnaha salaaddii mukalafku maaha xadadkuu rafcinaya markuu xadadka rafciyu salaadii lagu kalifayaa bay yidhahde idan waxaa la yidhi hadalkiinaa ka fiirsada waxaa ka dhalanaya baa layidhi laba laazim oo labada laasimba ay baadil yihiin waxa weeyaan ulajeeddadiinnu hadduu ka tego markaa weysadii duula cumrigii cumrigiisoo dhanba weysadii ma weysaysanba idan iyaga waxay leeyihin salaaddii mukalafku aha waa inuu weysaystaa oo iminka waxaa mukalafka ku yihin weysada idan maadaama taa uu mukalaf ku yahay taanbay ciqaabteedu saaran tahay markaa wuu uga gudbayaa salaadii marka hadduu duulo cumrigii ka tego weysadaasi lagu ciqaabi maayo ilaa weysaduu ka tegay maahine ee salaadii laguma ciqaabayo ee qof caaqilisa ma odhanayo salaaddii ka weyneed lagu ciqaabi maayo weysadii shardiga ahaydna waa lagu ciqaabaya marka hadalkiina taasaa ka dhalanaysa waxa kaloo ka dhalanaya layidhi hadduuba weysaysto oo haddana takbiiratulixraamkii uu ka tego salaaddii may ansaxaysaa idan duula cumriga hadduu takbiiratulixraam la iman waayo salaaddii lagu ciqaabi maayo haddana takbiiratulixraamkunbaa lagu ciqaabi idan salaaddii ka ansixi mayso ilaa takbiirtii haddana la yimaad maayo tasalsulka anbaa iman bay yidhahdeen marka hadalkiina laasimkaa baadilkaa ka dhalanaya marka waxaan leenahay hadduu xada qabo salaaddii wuu ku kalifan yahay oo mukallafkuu ku yahay waana lagula khiaabtamaya laakiin waxaa ka horeeya salaaddii dahaaradii oo salaadii ha qabanin baa laleeyay ilaa dahaaro qaadato caqliguna taasuu keenaya taasana markaa ayaa xoog badan wa kalmuxdi yu'maru bisalaati waa sidii qofkii xadadka qabay ee salaada la amraayey oo kale madhabka saddexaad annahu mukhaadabuuna bihaa waxaa lagula khidaabtamayaa fi nawaahi nawaahida unbaa lagula khiaabtamaya mukhaadabuuna waa lagula khidaabtamaya kufaarta bihaa furuucda fi nawaahi nawaahida nawaahida wixii nahyiya ee ka tag ah ayaa lagula khidaabtamayaa duunal awaamiri awaamirta lagulama khidaabtamayo wixii amara khidaabka kuma jiro oo lagulama hadlaayo kuwa kumana wajahna khiaab wa qaaluu waxay idhaahdeen adiladay keeneen kuwani waa adilada kuwa hore ay keeneen madhabka ugu horeeya dhinac bay iska waafaqsan yihin aggey iska waafaqsan yihin de kuwa horena mulaq unbay yidhaahdeen mulaqba mukhaaab kuma aha oo furuucdii nawaahideedii iyo awaamirteedii kuwiina waxay dhaheen nawaahidii waa mukhaadab buu ku yahay oo waa lagula khiaabtamaya awaamirtiina lagulama khiaabtamayo idan xaggey iska waafaqeen in lagula khiaabtamayo waxa weeyaan awaamirtii in lagula khiaabtamayo oo nawaahidii baan ujeeda awaamirtiina in lagula khitaabtamayo idan qolada hore wixii daliilu ah kuwana daliil buu noqonaya waxaan ka ahayn masaladani nawaahida taan bay ka soo reebeen idan waxay idhaahdeen awaamirta waxaa loo shardiyaa imtiaal iyo taqarub tarkigana looma shardiyay lahayn laakiin taas ma saxba oti haddaan sheego macnaha mulaqba maaha tarkiga ciqaabtiisa waad ka badbaadaysaa laakiin xagga ajriga marka la sheegayo waa in loo shardiyaa imtiaal isagana oo waa adilada ay keeneen waxaa kaloo adilada ay keeneen ka mida ah nafsa labadii daliilay qolada hore keeneen oo waxay idhahdeen hadduu awaamirta sameeyo xaala kufrihii ka asixi mayso marka uu eh, islaamana qallee lama odhanayo idan maxay tahay baa faa'iidada ah in lagula khitaabtamo awaamirtii ummad nawaahidina saa tidhahdaan nawaahidiisa way ka soo reebeen iyagu qoladan dambe waayo qofka muslimkii haddii uu ka tega bay yidhaahdeen shay isagoo islaam ah waa ka hadhow qalleel la leeyahay kuwanse qalleel lama odhanayo idan lagulama khidaabtamaayo marka qolada hore daliilkoodii bay soo deliishadeen laakiin awaamirtay si gaara uga soo reebeen awaamirta waxay idhahdeen waqaaluu waxay idhahdeen laa macnaa wax macnaa male likownil iimaani ahaanshaha iimaanku uu yahay shardankii shardi u ah sharciyan shardi sharciya litarki zinaa zinada ka tegitaankeeda aw sixatihi ama markaa waxa weeyaan sixadiisa oo la odhan maayo zinada ka tegitaankeeda waxa ay ku asaxaysaa uun kolkaad iimaan yeelato oo macnaha waxa macquula bay yidhahdeen in qofkii lagu yidhaahdo salaadan ha tukanin ilaa aad iimaan yeelato islaamka soo gasho taasi waa macquul bay idhahdeen laakiin macquul may tahay inaan idhaahno zinadii ha ka tegin ilaa aad iimaan yeelato oo tekitaankaagaas waxba faa'iido kuma jiro ilaa aad iimaan yeelato faaiid ku jirtaa ma jirta baydhi iskumana xidhna waayo nawaahidu waa kategid kategid mar hadday tahayna waa inuu qofku si mulaqa uga tago waana sawaajir bay leeyiin oo dee nawaahidii haddaan idhah nabi idhaahdeen mukhaadab kuma aha oo waxa wey lagulama khitaabtamayo waxaa laga yaaba noocan ma inay tashiil fawaaxishtu fudaydin ay u noqoto marka waa in la idhahdo waa lagula khitaabtamaya nawaahidiiyo awaamirtii lagulama khitaabtamayo iimaanka shardiga u cibaadaadkana waa macquul inuu cibaadaadkii shardi u yahay laakiin nawaahidiiba ku uga shardi uga noqonaya faa'iida kuma jirto wa qaaluu waxay idhahdeen laa macnaa wax macnoo ku jiraa ma jiro macnaha faa'iida kuma jirto likowni liimaani iimaanku inuu yahay shardan sharciyan shardi sharciya litarki zina zinada ka tegitaankeeda aw sixatihi ama ka tegitaankeeda sixadeeda oo la yidhaahdo ka tegitaankaagaasi ma asaxayo oo ka tegitaan saxa noqon maayo ilaa ad iimaan yeelato wax macnoo ku jirtaa ma jirto laakiin iimaanku inuu ku xidhan yahay cibaadaadkii kale taas waa macno waadixa benoo la fahmayo oo in la ydhahda soomin ilaa iimaan yeelato waayo iimaankiibaa shardi sharciya u ah sixada soonkaaga laakiin sariqadii ha ka tegin ilaa waayo iimaan ma lihid goortaad iimaan yeelato uunbuu ka tegitaankiina asaxaya wax macnoy taasi leedahay ma jirta buu yahay calaa ayi xaal madhabka ugu xoogan ee ugu awooda badan lihi waa madhabka labaad wey inay yihiin furuucda shareecada kuwii lagula khidaabtamayo kufaartu haddii la yidhaahdo siday qolada hore yidhaahdeen faa'iidada ku jirtaa maxay tahay mar haddaan laga aqbalaynin xaala kufrihi kolka kalena markaa waxa weyaan aan soo qallee la odhanaynin waxaa la odhanayaa faa'iidada ku jirta waa ukure wey saasuu leeyay markaa ibnu qudaama mustasbaha wuxuu ku sheegay hasaali baan ujeedaa waa ukhrawi arintu oo ciqaabtaa u liminlaabmaysa ciqaabta ayaa ku liminlaabmaysa hadii uu ka tego marka faa'iidada waxay ka dhigeen qaarkoodun inay arrintu ukhrawi un tahay qaarna waxay dhahen ukhrawi keliya maaha masaa'il kale oo tamar leh ayaa ka dhalanaya bay yidhahdeen oo ku binaysan furuucda waxay yidhahdeen masalada koowaad haddii uu nadro xaala kufrihi isagoo kaafira ayuu nadray dabadeedna wuu islaamay markuu islaamo ma odhanaynaa nadarkii oofi labadan masaladanunba u noqonaysa ciddii tidhi waa mukhaadab bifuruuci shareeca waa lagula khitaabtamaya maxay odhanayaan oofi nadarkaa waa inaad oofisa waayo marka hore waa lagula khitaabtamay ciddii odhanaysay lagulama khitaabtamayo furuucda shareecadana maxay odhanayaan iminka wuu islaamay waxaaba laga yaabaa nadarkaas inuu hantiba ahaa oo markuu islaamay lexejec la gashay buridda islaamku wixii ka horreeyey uu dumiyahay xoolihiina lexejecla iga gashay marka waxa lenahay soo iminka maad islaamin waa cidda odhanaysa markaa furuucda shareecada lagulama khidaabtamayo waxba nadarkaasi kuguma aha waajibay leeyihi wixii iminka aad ku nadarta uun maahayn marka masaladaasina taasay ku binaysan tahay waxaa kaloo la ydhaahdaa haweenaydiisa hadduu furo ama addoonkiisii buu xoreeyey markaa cidqiga iyo dalaaquna waa cuquuddii oo waa furuucdii shareecada dabadeed wuu islaamay markaa islaam maahay muddo dabadeed buu islaamay haweenaydii may furmaysaa addoonkiina xor muu noqonaya haddii la dhahdo mukhaadab bifuruuci shareecahaa addoonkiina waa xor haweenaydiina waa mutallaqa ciddii lahayd markaa lagulama khidaabtamayo furuucda shareecaduna maxay odhanayaan dee mana furmaysa addoonkiina xor mahabidha marka arrintu ukhrawi keliya maaha ee faa'iidadaasaa ku jirta furuucda ku saabsan oo masaa'ilkaasa ku binaysan waxa kaloo ku jirta bay idhahdeen faa'iidada kale ku jirta ay tahay tashwiiq islaam qofka marka la idhaahdo qofkii kaafirkaa ah markuu maqlo furuucda shareecadda waa lagugula khidaabtamaya oo yowma alqiyaama waxaa lagugu ciqaabayaa ka tegitaanka aad usuushii ka tegtay iyo ka tegitaanka ka tegtay furuucdii labadaba labadaba ciqaabteedu bay ku haysataa markuu maqlo arrintaa dhinacaasoo cabsii ma imanayso cabsidaasi markay timaaddo haddana uu maqlo markaa toobad keento wax alla wax furuucoo lagaa rabaa ma jirto ee markaa umbaad bilaabaysaa tashwiiq maanu ku jirin markaa tashwiiq dhinacna takhwiifa oo cabsigelina ayaa ku jirta saas liajligeed waxay ku keenaysaa inuu qofkii markaa waxa weeyaan uu islaamo oo islaamnimadii markaa waxuu si fudud uu ku soo galo oo waa faa'idada kale ku jirta bay idhahdeen in la idhaahdo waa mukhaadabun bifuruuci shareeca waxa kale oo e, ku jirta bay dhaheen faa'iido kale oo idna dhinaca islaamka uun ah tashwiiq ah waxay dhaheen marka la yidhaahdo qofkii kaafirkaa furuucdii waa lagugula khidaabtamayaa inuu mararka qaarkood isagoo usuushiiba aan qabanin uu farac qabto maxaa faracii markaa ka mid ah? inuu sadaqad bixiyo inuu marka waxa weeyaan acmaal kale oo macruufa ah uu sameeyo shareecada islaamkuna dhammaanteed acmaasheeda oo dhani waa acmaal fidrada iyo qalbigaba marka waxa weyn ay aqbalaya wax wanaagsan unbuu islaamku wanaajiya oo wanaag ku tilmaamaa waxunna uu kaa reebaya oo dhan idan wax allo wuxuu islaamku ina amroo dhan fidradda islaamkae caqliga saliimkiina wuu waafaqaya idan waxa laga yaaba markuu sadaqadii bixiyo ee wanaageedii uu arko inuu inshiraaxu sadri intuu dareemo usuushiina uu ku daro marka dambe iimaankiina halkaa uu kala yimaado umuurahana markaa waa la sheegaa oo waxa la dhahdaa waa arrimaha keenaya in la ydhaahdo waa mukhaatab bifuruuci shareeca oo waa faa'iidada iyo amarta ku jirta ee masaladaasi ee wey ee shuruudu ficli almukallafi bihi casharka kalaan ka dhignaa wallahu subxaana watacaala aclam waxay idhahdaan shaygan wuu samaynayaa haddii kelimatu tawxiid ku jirta sida salaada oo kale wuu ku islaamaya bay yidhahdeen oo uma baahna mar labaad inuu tawxiidkii ku dhawaaqo waayo maxaa ku jira ashhadu an laa ilaaha ila allahu wa ashhadu anna maxamedan rasuulula marka taasaasay idhahdaan amaa wixii kale ee aan sida soon oo kale iyo sadaqad oo kale iyo sakadii iyo iyo tawxiidkii male soo ma bilowgeedii hore kuma jiro marka taasoo kale waxay idhahdeen waa inuu kelimatu tawxiidka ku dhawaaqo kamana ansaxaysa idhahdeen laakiin salaaddii waxa ku jirta bay idhaahdeen kelimatu tawxiidkii ayaa ku jirta saasuajdigeed markuu halkaa maraayo uu ku dhawaaqo dabadeed waxa weyaan caqdigii niyadan uu ka soo go'o uu ku islaamaya bay idhahdeen ku islaamaya alaayi xaal kulle waa masalo waxa weyan baxdku u baahan